allahu tacaala in dadka ahlu dulmiga ah ama dalamada ah in la taageero iyadana dembiga ay leedahay marka u horeysa khilaafada in imaam muslimiinta loo sameeyo dadka muslimiinta ay imaam yeeshaan waa arrin waajiba waa waajib ijmaaci ah waxayna waajib ku tahay kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca waxaa ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala waid qaala rabuka lilmalaaikati inii jaacilun fi lardi khaliifa ilahi wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala waxaan yeelayaa oo u samaynayaa dhulka khaliifa yani kuwa dhulka iska dhaxla oo maamula ayaan u samaynayaa ilahay leeyahay subxaana watacaala aayaddaasi waxay sheegaysaa khilaafa in la sameeyo inay waajib tahay axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam waxaa kamid a ah, man maata walaysa fii cunuqihi bayca maata maytatan jaahiliya ninkii dhinta isagoo aan qoortiisa beyco ku jirin wuxuu dhimanayaa jaahili geerideed buu dhimanaya taasaa kamid ah ama alijmaaca xadiiskuna xadiis macruuf oo muslim iyo keyrkiisay wariyeen ama ijmaaca فقد نقله غير واحد من العلماء علماء إن بضن وكمل أيا صار كمل ابن حزم ويري اتفق جميع أهل السنة جميع أهل السنة والمرجعة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة فإذ هو فتين يا أهل السنة يا مرجعة يا شيعه يا خوارج تدمانتون هي إيه، واجب تاين إمام لصميه وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيها أحكام الله وحكرته اسكو وافقين إن الوارد tahay إلي dadkuna u hogaansamaan imaam caadil ah oo أحكام axkaamtiisa oogaya الفصل في الملل أي كتاب ayuu warkaa ku وقال الجويني اتفق المنتصبون إلى الإسلام على تفرق المذاهب وتباين المطالب على ثبوت الإمامة waxay isku waafaqeen dadka islaamka u nasab sheegta iyagoo madaahibtoodu kala duwan tahay mabaalibtooda iyo danahooduna ay kala duwan yihiin imaamnimadu inay sugnaatay in la sugayo imaamnimada in la taago imaamnimada ayay isku waafaqeen imaamnimo la taago bay isku waafaqeen isagana kiyaas lumam buu ku oranaya qaala qaala ibnu khaldun ibnu khaldun baa wuxuu yihi ina nasba alimaami imaam in la taago waajibun weye qad curifa wujubuhu fi sharci بإجماع الصحابة والتابعين وحنا لو garanayaa يا واجب لمجلس ay إجماع يكون إجماع الصحابة taabiciintu almuqadima المقدمة ku كوري ayuu وقال الماوردي إمام الماوردي سوى وحجر الإمامة موضوعة للخلافة النبوة لحراسة الدين وسياسة الدنيا وعقدها لمن يقوم بها واجب بالإجماع وإن شد عنهم الأصم غير الخلافة أيضا الله تاغوه oo khilaafadaas oo xiraasat diin wa siyaasat dunya diinta waardiyaheeda ah iyo siyaasadda adduunka waxa weeye in loo istaajiyo qofkii arinkaa u qumi kara in loo istaajiyo qofkii arrinkaa xaqa uleh waajib weeye waxaa keliya shaad ka noqday nin asam al asam la yiraahdo oo wuxuu yidhi ictisaab muctazilaha alaxkaamu suldaaniya ayuu warkaa ku leeyahay idan marka in la taago waxa weeye imaamnimadu waajib weeye waajibkaasi marka muxuu yahay waajibkaasi muxuu yahay ah. waajibkaasi waa waajib fardulkifaaya ah marka hore weeye marka dambeetona dad baa ku dambaabaya haddii dib loo dhigo sidoo kaleeto maawardi baa wuxuu leeyahay faidaa habata wujubu limaamati fafarduha cala alkifaayati kaljihaadi wa talabi alcilmi faidaa qaama biha man huwa min ahliha saqada farduha cala alkifaayati wain lam yaqum biha waaxidun kharaja min annaasi fariiqaani wuxuu leeyahay imaamnimadu waxay ku sugnaatay faradnimadeedu cala alkifaaya sida jihaadka iyo talabulcilmiga wey hadday u istaagaan dadka ahalka u ah waxa weeye fardulkifaayadii wuu dhacayaa haddii aanay u istaaginna dadka laba qolo ayaa ka dhex baxaya oo dambaabaya labadaa qolo maxay yihiin axaduhumaa ahlu likhtiyaari xataa yakhtaaruu imaaman imaaman lilumma qolo waxa weeye dadka ahlu ikhtiyaarka ahluxalli walcaqdiga dadka loo yaqaano weeye ilaahay dadka imaam ay magaranaysaa u sameeyaan way dambaabayaan wathani ahlulimaamati dadka imaamnimada iska iskale weeye xataa yantasiba axaduhum lilimaamati ilaa midkood imaamnimada u istaago iyaguna way dambaabayaanoo dadka qurayshta loo yaqaano oo u qalmi kara oo imaamnimada noqon kara weeye ilaa mid kamidi u istaago iyaguna way dambaabayaan fardun kifaaya laakiin hadhowdii haddii laga tago laba qolo ay dambaabayso ahlulxalli walcaqdiga iyo waxa dambaabaya iyo dadka imaamnimada iska leh markaas buu wuxuu yidhi sheikhu walaysa calaa man cadaa haadayni alfariiqayni min min alummati fi taakhiiri alimaamati xarajun walaa ma'samun labadaa qolo wixii ka soo hara dadka waxa weeye wixii intaa ka soo hara dadka dib u dhigidooda ay dib u dhigaan imaamnimada waxba kama soo gaaraya axkaamu suldaaniya ayuu isaguna hadalkaa uu ku oranayaa idan marka waxa weeye dadka diidan hadda xarakaadka diidan oo shabaabku uu kamid yahay oo alqaacidada iyagana kasii weyn ay kamid yihiin iyo furuucdeedaba hadday yiraa waxay leeyihiin oo ay ku andacoonayaan nalakama nala kalama tashanino ahlulxalli waalcaqdi annaga ayaan ahayn oo nala kama tashan bay leeyihiin hadday yidhaahdaan ahlulxalli waalcaqdi baanu nahay way dambaabayaan leannahum way taakhiiriyeen oo dib bay u dhigeen iyagoo awooda hadday yidhaahdaan ahlulimaama baanu nahna way dambaabayeen leannahu dib bay u dhigeen iyagoo awooda marka sidaa ha la ogaado weeye waxa weeye maxay ku ansaxdaa shuruudu inqiyaa ee inciqaadi lbayca baycadu waxyaala ay ku ansaxdo shuruudeeda koo waxaa ka mid ah alimaam alqurashiy imaam qurashiya in la helo ayaa lambar one ka ah ko midda koowaad kaa weeye wuxuu leeyahay nabigeeni sala allahu alayhi wasalam إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين رواه البخاري ولي النبي صلى الله عليه وسلم أمر كان خلافة waxaa iskale quraysh baa iskale cidi kulama collaytanto kulama dirirto ilaa ilaahay naar buu madaxu madax ugu ridaa madax madax baa weji weji baa ilahay ugu ridiya ma aqaamu diina ay muddata iqaamatihim inta ay diinta ku taagan yihiin bukhaari baa xadiiska warinaya Eh, ninka la yahaa xaafid ibnu xajar ayaa fatxulbaariga xadiidka waxa weeye ku tacliiqiya wuxuu ku yidhi laa yunaasicuhum axad axad kulama kuma qabsado kulama doodo fi hada alamr ila kana maqhuuran fi dunya mucadaban fi laakhirati ilaa ninkaasu wuxuu noqonayaa adduunkana mid dulloobay oo laga adkaaday aakhirana mid la cadaabo ayuu noqonayaa bu ninkii kula dooda waa sida hadda socoto oo kooxaha kula doodaya ninka qurashiga ee dagaalka kula jira oo shaqadiisi ku haysta ilaahay subxaanahu watacaala adduunka aad arkayso inay ku duloobayaan oo maalin walba ay dib u dhac ku dhacayo aakhirana hadda tii alle ayaa u taalla subxaanahu watacaala arrin marka saacada laga arkayo weeye baycada marka baycada marka saxadeeda koox in la helo ahlulxalli walcaqdiga in la helo ayaa iyadana asala intay doonaanba ha noqdeene oo mid ugu yar yahay afartanna ugu badan yihiin say culimadu ay sheegaan hadday kasii bataana dhib ma leh laakiin inta ugu yar waa mid baaba la yidhi haddii ma garanaysaa shawka la helo wuxuu yidhi nin sheekha wuxuu yidhi laa yushtaradu fi sixati lbaycati ijmaacu alxaadiriina minhum ببلدها من أهل الحل والعقد فضلا عن إجماع أهل الاغدار لأن الصحابة لم يفتقروا في عقدها لأبي بكر إلى حضور علي وعباس وسائر بني هاشم جميعا فابن هاشم أجمعين بل يكتفي ببيعة واحد منهم في ثبوت الإمامة لمن عقدها له ووجب, ووجب اتباع المعقود له على سائر أهل الإسلام شيخ شيخاسو يوم بيو baycada guntankeeda looma shardiyo dadka markaa jooga beledkaa jooga inay ijmaac ku yimaadaan oo dhammaantoodo dhan ay ku ijmaacaan looma shardiyo buu yidhi oo ahlulxalli walcaqdiga iska badaa dadka gobolada jooga ama dhulka kaleoo muslimiinta jooga inay soo xaadiraan in loo shardiyo ama in la waraysto in loo shardiyo waxaa jira saxaabadu radia allahu tacaala canhum uma baahanin markay abubakar u guntayeen inay cali keenaan oo cabaas keenaan oo reer banu hashim ka hartay ay keenaan oo ima ka tagaan oo meelo daaif tagaan oo meelaha dadka ka soo aruuriyaan ama hadal soo weydiiyaan laakiin waxay iskaga waxay ku kaaftoomeen hal mid oo iyaga ka mid ah oo waa cumar radia allahu tacaala canhu cumar markii uu waxa weeye beecadii u galay kuwii kaleetona dadkii kalena wuu ka daba tegay fi thubuuti limaama qofka loo loo guntayo dadkana waxaa waajib ku ah inay raacaan qofkaa loo guntay buu yidhi xadaa'iq alanwaar wa mataalic alasraar kitaabka la yidhaahdo ayuu warkaasi ku jiraa wey qaala alghazaliyu ghazali baa isagana wuxuu ku yidhi waladina ikhtaaruu midka aan dooranayna anahu yaktafi bishaksin waaxidin yacqid lbaycata lilimaami mahma kana dalika alwaaxidu mutaacan da shawkatin laa tudaal wuxuu yidhi waxaanu dooranaynaa hal shaksi oo keliya inuu baycada ku filan yahay imaamka haddii uu yahay nin awood leh oo waxa weeye shawka leh oo la adeeco oo aan laysla dhararin karin intaasaa ku filan ayuu leeyahay kitaabka liya fadaa'ix albaatiniya ayuu ku oranaya qaala aljuwayniyu sidoo kale wuxuu yidhi inbaayaca rajulun waaxidun marmuuqun kasiiru litibaaci walshyaaci wa kanat manacatuhu tufiidu istitaabi alamniyi waistiqraari suldati incaqadat beycatu qiyaas lumam buu isaguna ku leeyahay wuxuu yidhi haddii uu nin keliya la baayacsamo ninkaasoo ah nin qiimo nin muuqda oo dad badan oo raaca leh oo ma garanaysaa eh, waxa weeye awoodna leho awoodiisu ay keenayso in amni iyo istiqraar la helo beecadii way guntantay buu yidhi marka waxay leeyihiin hadiiba ninkaas uu shawkanaya ama dadka raacsanaya shawkanayihiin way guntantay marka looma shardiyo jamhuuru nnaas in ama jamhuur waxa weeye xarakaad ama jamhuur dadka gobolada jooga ahlulxalli walcarbi inay ka qayb qaataan looma shardiyayo weye Eh, maawardi baa isaguna wuxuu yidhi qaala daa'ifatun laa tancaqidu ila bijumhuur waxay yidhaahdeen ma xiranto ma guntanto baycadu ilaa jamhuuru ahlilxalli waalcaqdi inay yihiin mooye min kulli baladin liyakuna aridaa bihi caaman watasliimu watasliimu liimaamatihi ijmaacan waxay yidhahdeen buu yidhi in dadka gobolada jooga oo dhan ay arrinkaa ka qayb qaataan ahlulxalli waalcaqdiga mooye si ay raalli looga noqdo waxa وحوي إمام نمدد إجماع wa وهذا madhab مدفوع ببيعة abi bakr radi allahu canhu على الخلافة باختيار man xadaraha walam ينتظر bibaycatihi قدوم غائب warka waxaa celinaya oo diidaya buu yidhi baycadii abubakar radi allahu tacaala canhu leanna abubakar waxa doortay dadkii markaa joogay ayaa doortay lamana sugin dadkii maqnaa intay ka yimaadaan taas qofkaa dadkaasaa doortay isaguna wuxuu ku sheegaya axkaamu sulbaaniya kitaabkiisa la yihaahdo ayuu kaga waramayaa weye looma shardiyo marka inay dad tiro badani ama waxa weye dadka gobolada joogaahi ama waxa weye hadda siday sheegayaan oo kale xarakaadka inay ka qayb qaataan looma shardiyo weye leanna saxaabadii radi allahu tacaala canhum kuwii ka maqnaa uma shardin weye umaana shardin haddii la yidhaahdo xataa jumhuur baa loo shardiyaa maantay waxa weeye dadka muslimiinta ah into ama muhajaahidiinta intooda badni waxay raacsan yihiin baycada ayay raacsan yihiin ama waxa weeye imaamnimada abubakar albakhdadi ayay raacsan yihiin daa'iman nin aamusan iyo nin kaleba sida ayay raacsan yihiin wey jamhuur inta badanna waa la baayacsantay wey hay marka waxaa loo baahan yahay daaifa in la helo oo la baayacsantay iyo shawka iyo awood in la helo inta hadii la helo baashi waa guntantay intana waa la helo wey ibnu taymiya wuxuu leeyahy raximah llahu tacaala faman qaala yasiru imaman bimuwaafaqati waxidin wainayn waarbacatin walaysuuhum ahla alqudrati washawkati faqad halada ninka oranaya buu yidhi hal iyo labo ayaa ku filan ninka oranaya hal iyo labo inay imaamnimada guntaan baa ku filan hal iyo labo iyo afar ee oranaya oo aan awood lahayn ninkaas waa khaldayihin markaeedu waxa weeye hadday awood leeyihiin waa ku filan yihiin wey wuxuu meel kale ku yidhi walihada lama lama buyica caliyu radi allahu canhu wasaara macahu shawka saara imaaman cali markii lala baayactamay oo uu awood helay markaa ayuu imaam noqday marka shawka unba asalo loo baahan yahay weeye isaguna hadalka sheikhu minhaaji sunna ayuu hadalkaa iyo hadal kaloo badanba uu ku oranayaa wey intaas marka waxaynu ogaanay in imaamnimadu waxa weye ay waajib tahay iyo waxay ku guntanto waxaynu u gudbaynaa haddii imaamnimadu guntanto dadka maxaa ku waajiba dadka waxaa ku waajiba wujuubu linqiyaadi lummati lilimaam waxa weye ummadda waxaa ku waajibaya inay imaamka u hogaansamaan ilahi wuxuu leeya subxaana watacaala ya ayuha aladiina aamanuu adiicu llaha waadiicu rasuula wa ulil amri minkum baa ilahay leeya subxaana watacaala ilahay rasuulkiisa adeeca iyo ulil amriga baa ilahay leeya subxaanahu watacaala nabigeena sala allahu alay slam axaadiistiisa waxaa kamid ah xadiiska xudayfa وكيري قال قلت أقول يا رسول الله آه يا رسول الله يكون بعد هذا الخير شر كما كان قبله كما كان قبله شر قال نعم قلت فما العسوة قال السيف قلت وقلت وهل بعد السيف بغية قال نعم تكون إمارة على أغذاء وهتنة على دخل قلت ثم ماذا قال ينشأ دعاة الضلال فإن كان لله يومئذ في الأرض خليفة جلد ظهرك وأخذ maalaka فأضعه وإلا famut وأنت عاض على جذل الشجرة xudayfa wuxuu leey nebigu waxaan ku yidhi sala allahu caleyh wasalam khayr baynu haysanaayo sharma ka dambaynayaa sidii horey shar u jiray haa buu igu yidhi maxaa lagu badbaadayaa seef buu yidhi waxaan ku yidhi seefta dad ma reebaysaa haa buu yidhi imaara koox baa soo hari doonta buu yidhi waxay ku taagan tahay calaa akdaa'in saxaro ku dul taagan ku dhismaysa imaara ama dawlad saxaro ku dhismaysa iyo wuxuu yidhi wahudnatun calaa dakanin iyo waxa weeye uu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam hudna ama waxa weeye heshiis iyadana qiib ku dul taagan waxa weeye aan wanaagsanayn baa dhici doona buu yidhi waxay culimadu ku fasireen oo yidhaahdeen qaalilqaadi wuxuu yidhi ee waxa weye imaaratun mashbuuha imaaro wareersan oo mashbuuha bishayin min albidaci waartikaabi almanaahi waxay ku dhacaysaa bidac iyo manaahida qayb kamida ku dhacaysa ayaa istaagi doonta buyi waa kuwa maanta dadka laynaya oo kale wey waa imaaro mashbuuha wey hudnatun calaa dakanin ay maca khidaacin wa nifaaqin wa khiyaanatin weye buyi waxa weye qole waxay la imaanayaan khiyaano iyo nifaaq la imaanaya oo hudno noocaasa sida hadda ma garanaysaa murtadiinta meelaha qaybtood loola heshiinayo oo ma garanaysaa daalibaan ula heshiinayo oo jabhatu nusra ula heshiinayso taas oo kaleeto weye walciyaadu billah khiyaano mid abaa imaan doonta buu yidhi wuxuu yidhi marka kabacdii bu wuxuu yidhi markaas baa nabigu markaas bu wuxu yidhi nabigi sala allahu aleyh wasalam waxaa soo waxaa dhalan doona koox dadka ugu yeeraysa dalaalka ugu yeeraysa ducaatu calaa abwaabi jahanama rawaadaba kaleetana oo ku yidhaahdo ay jamaacatu yadcuuna annaasa ila albidaci aw ilmacaasi bidac ama macaasi bay dadka ugu yeesay dadka in la dilo oo kale muslimiinta la laynayo oo kale macaasi wey walciyaadu billah nebigu markaas bu wuxuu yidhi sala allah hadii waxaa aad aragto fain kaana lilahi yawmaidin fi lardi khaliifa jalada dahraka haddii maalintaa ilaahay subxaana watacaala dhulka uu khaliifo ku leeyahay oo uu dhabarkaaga garaaco oo uu maalkaaga qaato fa adichu adic buu ku yidhi waa waajib wey nabigi waa waajibinaya sala la alay salam wailaa famut waanta caadun calaa jidli shajara haddii kale iska dhimo adiga oo geed qaniinsan geed salki qaniinsan dhimo buu yidhi riwaayada kale riwaayadan abu daawud iyo baa soo saaray axmed iyo riwaayad xasana riwaayadii bukhaarina wuxuu ahaa falzam jamacat almuslimiina wa imaamahum markaas wuxuu ku yidhi hadduusan imaam lahayn bal ka waran factazil tilka firaq kullaha waxaas oo dhan iskaga teg buu ku yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam oo geed qaniin buu ku yidhi halkaa ku dhimo yani sabir weeye idan tanuna waa waajib ijmaaciya weeye waa kii ibnu xasam lahaa wain alummata waajibun calayha alinqiyaadu liimaamin caadilin yuqiimu axkaam allahi waa kayn hore usoo marray hadalkaasuu oranaya waajib waxaa ku ah dadkana in ay adeecaan imaamka caadilka oo dariiqa ilahay oogaya subxana watala iyadoo waajib ijmaaciyo wey waa laba ijmaac idan in loo ogaa in marka hore imaam la sameeyo waa ijmaac oo aan dib loo dhigin in la haddii uu yimaado in la raacona waa ijmaac waxaa kaloo ijmaaca wactasimuu bixabli illahi jamiica walaa tafaraquu ilahay subxaana watacaala uu tafaruqa iyo kala taga noo diidayo iyadana waa ijmaac kale saddex ijmaac weye ninka maanta khilaafada diiday saddexdaa ijmaac buu ka tegey nasbu limaama waajibun ijmaacan wuu ka tegey alinqiyaadu lahu in loo hogaansamo waajibun ijmaacan alictisaamu bikitaabi wasunna waajibun ijmaacan intaba ijmaac weye intaasoo ijmaac buu ka tegey waa arrin marka khatara wey aad iyo aad khatar u ah waxaan ugudbaynaa taxriimu qatli man baayaca alkhilaafa inay xaaraam tahay ninka la baayactamay khilaafada in la laayo inay xaadadka in la dilo inay xaaraan tahay baynu u gudbaynaa maxaa jira calalxaq bay ku sugan yihiin ninkii kasoo horjeedaana isagaa baaqiya waxa weeye ninka la baayactamay baaqi ma uusan ahaa wuxuu leeyahay cabdillahi bn mascuud radi allahu tacaala canhu can illahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkeenii baa isagoo nooga soo guurinaya kasoo maqlay bu wuxuu yidhi yajibu rajulu ninku waa imaanaya aakidan biyadi rajuli isagoo nin gacantiisa ku dhegan ayuu imaanaya fayaquulu wuxuu ohanaya rabbi qatalanii haada kan waa i dilay qaala alla wuxuu oranaya subxaana fayaqulu llah ilahi wuxuu oranaya lima qatalta haada kan maxaa u dishay markaas buu wuxuu ohanaya fayaqulu wuxuu oranaya qataltuhu litakuna alcizatu lifulaan hebel inuu cizada iyo awoodda iyo boqortooyada uu yeeshadaan u dilay qaala ilahay wuxuu qaala ilahay wuxuu ku oranaya subxaanahu watacaala ama qaala nabiga wuxuu yidhi fayaqulu ilahay wuxuu ku oranaya inahaa laysat lahu cisada isago iskama leh bu bismihi dembigiisii la laabo dembigiisi baa dusha laga saaraya la qaadayaa wey lagu qaadayaa wey ninka marka dadka dilaya iyo ninka amrayaba ha ogaado inuu ninkaa dembigiisi qaadayo maalinta qiyaamana u hortaagaya ha ogaado arrinkaasu arrin khatara weeye hadda waxaaba la sheegayaa kuwii martigeliya xataa in la laynayo ayaa la sheegaya mid kale xadiisku xadiis saxiixa mid kale ayaa soo arooray oo shucab ilimaan ku soo arooray can abi darda uu leeyahay oo waxa weeye uu ku werinayo qaab waxa weeye aan marfuuc ahayn oo mawquufa laakin xukmu marfuuc leh yajlisu lmaqtuulu yawma alqiyaamati ninkii la dilay baa fariisanaya maalinta qiyaamaha faidaa mara qatalahu kii dilay markuu soo maro qaama wuu istaagaya faakhadahu wuu qabsanaya oo fayaqulu wuxuu ohan yaa rabbi salhu lima qatalanii weydii muxuu i dilay fayaqulu wuxuu ohanaya fima qataltahu maxaad u dishay fayaqulu wuxuu ohanaya amaranii fulan hebel baa i amray bal u fiirsada askarta marka khatar weye inay iska ilaaliyaan amaranii fulan hebel baa i amray fayucadabu alqatilu walaamiru waxaa la cadaabayaa kii wax dilay iyo kii amrayba waa la cadaabayaa u fiirsa marka ninka askariga ahow oo waxa weeye la amrayo bal hadhowdi u fiirso maxaad ilaahay subxaana watacaala ad oran doontaa markaaad hortagto nin muslima oo ilaahay sharcigiisa ku taagan oo khilaafadii gartay inay waajib tahay oo u hogaansamay markaad disho maxaad oran doontaa midka amrayo adiguna alle subxaana boqortooyada iyo waxaad haysaana way kaa tegi doonaan ilaahay baa la hortegi doonaa subxaana watacaala maalinta qiyaamaha maalintaas ogow ninkaasu adigana wuu ku qabsanayaaye maxaad isku difaaci doontaa marka adduunka inta la joogo in la iska ilaaliyo ayaa loo baahan yahay ama xadiidka ama axaadiista ku soo aroortay oo odhanaysa waxa weye dadka tafaruq haddii lagu sameeyo waa la dilayaa xadiiskaasu iyaga ayuu maantay uu ku dabaqmayaa oo dushooda ayuu ku dhacayaa xadiiska wuxuu nabigu leeyahy sala allahu alay wasalam samictu rasuula allahi waxaa odhanaya carfaja ayaa oranaya wuxuu leeyahy samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yaquul inahu satakunu hanaatun wahanaat fidnooyin baa imaan doona faman araada an yufarida amra haadihi lumma ummadan amarkeeda ninkii doona inuu kala geeyo ummadan baa la yidhi jamaacadan lama oran ummadan baa nabig lehi sal slam wahiya jamiic iyadoo u dhamaystiran u urursan fadribuuhu bisayf seefku garaaca kaainan man kaan qofku doonoba ha ahaadee rawahu muslim muslim baa xadiiska wariyey marka nabigeeni sala allahu alay slam umma ayuu sheegayaa imaam nawowi baa wuxuu yidhi wuxuu yidhi fiihi lamru bikitaali man kharaja cala alimaami waxaa ku jira in lala dagaalamo ninka imaamka ku baxa adiguma imaam baa tahay xarakaadka maanta jira imaam maaha khilaafadaa loo jeeda khilaafadanka iyagu marka ku dabaqmaya iyaga ahayd in lala diriro aw araada doonaya tafri tafriiqa kalimati lmuslimiin muslimiinta kelimadooda inuu kala geeyo doonaya muslimiinta baa la yidhi muslimiin jamaaca lama oran wanaxwa dalika iyo wixii lamid ah wayunhaa can dalika arrinkaa waa laga reebaya fain lam yantahi quutila oo lala dagaalamo falam yandafic sharuhu sharkiisu hadduu tegi waayo ila biqatlihi faqutila waa la dilaya kana hadaran hadar buu noqonaya wuxuu ku warinaya baabu xukmi man faraqa amra lmuslimiina wahuwa mujtamic qaabkaas uu ku warinaya marka wuxuu kutusinayaa inuu dadka muslimiinta ah in laga wado nimanka marka maanta beecada diiday muslimiinta waxaa kala geynaya wactasimu llahi jamiican muslimiinta o dhan baa lala hadlaya wawil jamaacadaas muslimiinta o dhan buu ku dhacaya nimanka maanta kala geynaya nimankaasaa buqaada maaha nimanka beecada galay oo khilaafada la baayaxtama nimankaas buqaad maaha kuwan ayaa buqaad noqonaya qaala dabariyu wasawaabu fi dalika anahu amar anahu amrun minhu sala allahu alayhi wasalam amarkaas arrinkaas waa arrin amara buu yidhi oo muxuu yahay biluzuumi imaami jamacati lmuslimiin muslimiinta imaamkooda in la laazimo wanahaa can firaaqihim in laga faaruqona nabigu jamacadooda buu diidayaa fiima hum calayhi min ta'miirihim iyaahu sidii isaga loogu doortay faman kharaja min dalika qofkii ka baxa faqad nakasa baycatahu beecadiisii ayuu ayuu ka baxay oo wanaqada cadow ballantiisii buu jebiyey bacda wujuubihi markay ku waajibta kadib markay ku waajibta kadib wa haddii mar imaamkii saxnaaday waa kugu waajibaysaa inaad raacdo waataynu culimada soo aragnay inaad la baayactanto waa kugu waajibaysaa mar haddii imadii imaamkii uu saxnaaday qaala waqad qaala sala allahu alay sl nabigu wuxuu yidhi man jaa ilaa ummatii liyufariqa jamaacatahum fadribuu cunuqahu kaa'inan man kaan ninkii marka ummadda nabi maxamed u yimi ummadiisa jamaacadooda kala geynaya ummatii buu leya nabigu sal slam ummadayda kala geynaya qoorta ka gooya wuxuu doonaa ha ahaadee sharxu saxiix lbukhaari ibn badaal ayuu hadalkaas isaguna ku jiraa wy waxaa kaloo kutusinaya xadiiskan kale satakunu bacdii hanaatun wahanaatun faman ra'aytumuuhu faaraqa aljamaca ninkii aad aragtaan oo jamaacada ee jamaacat almuslimiin baa laga wadaa jamaacada muslimiinta firaaq ka baxa u yuriidu an yufariqa amra ummati muxamadin nebi maxamed ummadiisii jamaacadoodii weeye kaa'inan man kana faktuluuhu ciduu doonaba ha noqday dila buu yidhi liana yad allahi maca aljamaaca waina shayطaana maca man faaraqa aljamaaca yarkud maxaa jira ilaahay gacantiisu waxay la jirtaa jamaacada dadka muslimiinta dhan inay isu tagaan baa laga wadaa shaydaankuna ninkii baac u baxa ayuu cayrsanay warkaa dadka muslimiinta ku diray inay laayaan shaydaan baa dhiig gelinaya walciyaadu billah xadiiska nasaa-i baa wariyey albanina wuu saxiix yeelay wey ibnu cawana wuxuu xadiidka ku wariyey bayaanu wujuudi nusrati khalifatin idaa buyica ligayrihi in imaamka waxa weeye loo hiiliyo haddii kayrkiis laga baayactamo ayuu yihi waxaan marka ugu naseexaynaya hadday iga yeelayaan qiyaadada shabaab inay ilaahay ka baqaan subxaana watacaala naftoodana ilaahay uga baqaan oo aanay naar naftooda ku ridin oo dad muslimiina diigood aanay gelin ayaan hadday iga yeeli lahaayeen taas ayaan oran lahaa welina hadda janis waa haystaane intaa in ka badan dig intaa in ka badan inaanay daadanin inaanay daadinin inay iska ilaaliyaan waxaanay la dirirayaan inay ogaadaan inay macaasi ku jiraan waxay la dirirayaan muslimiintii inay midoobaan bay kasoo horjeedaan khaliif khilaafadii nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam dadka in laisu dayo waxay awal oran jireen waa u dagaalamaynaa ayay kasoo horjeedaan inay ogaadaan inuu arrinkaasu khatar yahay oo macaasi aad iyo aad u weyn tahay taawiilaadka ay taawiishanayaan wax saaiq oo soconaya uusan ahayn ee ilaahay uga toobad keenaan waxba ma gaarayaan waxna kama xumaanayaane ay la baayactamaan khaliifada ay la baayactamaan oo ay xaqa usoo noqdaan oo aanay indhaha iska ridin taas ayaan ugu ayaan ayaan ugu naseexayn lahaa hadday iga yeelayaan haddii aanay yeelinna waxaan u sheegayaa horta waxa weeye soomaaliya khilaafadu waa ka istaagaysaa biidni illahi tacaala xoogna laguma muquunin karayo leanna xaq weeye dadka intaa doontaan laaya way soconaysaa biidni illahi tacaala xoogna laguma muquunin karayo adinkuna dunuub iyo dembiyaad gelaysaan oo dhiig baad daadinaysaan ugu dambayntana adinkaa laydinka hor imaan doonaayo kuwa maanta dadka ku laynaysaan way idinka hor imaan doonaan boqortooyadaa difaacaysaana meesha way ka bixi doontaa ogaada waxaan sidoo kaleeto waxaan la hadlayaa iyadana oan kusoo gabagabeynaya insha allahu tacaala ciidamada arrinkaa u hogaansamaya oo dadka muslimiintaa laynaya dhiigga muslimiintaa daadinaya waxaan leeyahay dalamada iyo dadka dalamadayo in laga fogaado waa waajib sharciya weeye nabigeeni baa sala allahu calayhi wasalama waxa uu xadiidkii macruufka ahaa oo bukhaari iyo muslim iyo ay wariyeen muslim uu wariyey khaasatan ou nebigu ku lahaa sala allahu calayhi wasalam dad baa la baabi'in doonaa xataa idaa kaanuu bilbaydaa meesha baydaa markay joogaan khusifa bihim dhammaantood waa nimankii ku duulayay niman ku duulaya kacbada ku duulaya halkaa markay marayaan ayaa la baabi'inaya saxaabadii baa weydiiyey yaa rasuul allah addariiqu qad yajmacu nnaas bariiqa waxaa laga yaaba dadka inuu kulmiyo yani dad badan aan dembi lahayn ay ku jiraan qaala wuxuu yihi nacam fiihim lmustabsiru walmajbuuru wabnu sabiil yahlikuuna mahlakan waaxidan wayasturuuna masa wayasturuuna masaadira shataa yabcatuhum allahu calaa niyaatihim wuxuu yihi sax weeye dadka waxaa ku jira mid arrinkooda mustabsir waa garanayaa falada dagaalamaysa waxay la tahay waa garanayaan waxaa ku jira mid la khasbay waxaa ku jira mid wadada marayay dhammaantood way halaagsamayaan laakiin waxay usoo ba hal mar bay wada halaagsamayaan laakiin meelo kala duwan bay kasoo baxay yani qof walba niyadiisa baa lagu soo saaraya imaam nawowi ba wuxuu yihi raximahullah fi hada alxadiisi min alfiqhi baa ku jira attabaacudu min ahli min ahli dulmi dadka ahlu dulmiga in laga fogaado baa ku jira iyo wataxdiiru min majaalis min min mujaalasatihim in lala fariisto mujaalasadooda iyo wa mujaalasati lbuqaat dadka bukaada ah in iyagana lala fadhiisto baa laga fahmayay wanaxwahum wixii lamid ah ha marka wanaxwihim wixii lamid ah in marka mujaalasadooda laiska ilaa mujaalasadii baa la diidaya kayfa inaad marka u dagaalantaan min almubdiliina lianlaa yanaalahu maa yucaaqabuuna bihi in waxa lagu ciqaabayo aanu soo gaarin darteed wa fiihi waxaa ku jira ana man kasara sawaada qawmin jaraa calayhi xukmuhum fi daahiri cuquubaati dunya sidoo kaleeto waxaa ku jira ninkii qolo badiya fawaadkooda ninkii qolo badiya inuu xukunkoodu uu ku dul soconayo xukunkoodao kale ay yeelanayaan cuqubaadka adduunka la marinayo in iyagana la marinayo baa ka muuqanaysa dadka marka ku kadhacsan ama dadka la fadhiya xataa iyaguna buqaad bay noqonayaan buqaad bay noqonayaan marka laiska ila iska day wax la dile in lala joogaaba raba in laga tago baa la in laga hijiroodo baaba loo baahan yahay weye qaala lmuhallab muhallab baa wuxuu yidhi wa fi hada alxadiis xadiiskan waxaa ku jira ana man kasara sawaada qawmin qoom ninkii tiradooda badiya fi lmacsiyati macsiyo ku badiya mukhtaaran isagoo dooranaya ina alcuquubata talzamuhu macahum cuquubada ayaa dadkaas baa baa kula laazimaysa isagana waa la ciqaabaya buu leeyahay qaala wuxuu yihi wastanbada minhu maliku malik baa wuxuu kala soo baxay cuquubata man man yujaalisu sharabata alkhamri kuwa khamriga cabaya ninkii la fariista in la ciqaabo buu kala soo baxay bu ninkii la fariista baa laga hadlaya marka dadkaa sawaadkooda in la badiyo looma ogola nabiguna wuxuu xadiidkana kuleeyahy sala allahu alayhi wasalama almar-u calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalil iska daa marka in loo dagaalame in loo dagaalame bal in laga tago weeye in nimankaa laga tago sawaadkooda aan la badin baa la rabaa man kasara sawaada qawmin fa huwa minhum xadiis weeye xadiis baa kusoo arooray man kasara ninkii badiya sawa cabdillahi bn mascuud baa werinaya ninkii badiya fa huwa minhum waman radiya camala qawmin oo camalkood ninkii raalli ka noqda kaana shariika man camila bihi ninkii camalkaa sameeyey buu shariik kula noqonaya akhrajahu abu yacla ayaa soo saaray qaala ibn xajar baa wuxuu yihi walahu shaahidu can abi dar fi zuhdi ibn mubaarak wahyuu leeyahay ayru ayru marfuuc oo aan marfuuc ahayn buu leeyahay buu yihi marka xaafid ibn xajar waa soo dhaweynaya fatxulbaariga sida ayuu ku oranaya weye waxaa kaleeto aan leeyahay dadka culimada ayagana war ilaahay ka baqa macaasida afkiina maalin kasta lagu samaynaya inaad ka hadashaan baa loo baahan yahay in lagu dilo iyo in lagu xiro iyo in dhib lagu geysto waxba ku yeeli mayso sharaf weeye diinta ilaahay subxaana watacaala xaq difaacaya waxba ku yeeli mayso waxaad nabigeena sala allahu aleyh wasalam inuu yidhi sayidu shuhadaa xamza bn cabdimudalib iyo inuu ku sheegayo nin imaam jaair hor istaagay oo radiyey oo markaasna la dilay marka culimada waxaan leenahay maxaa idin ahmasiiyey dadka maalin kasta raalli baa ka tihiin muslimiinta maalin kasta dhiigooda lalaynayo maanta waxa weeye inta laga soo tegay dadkii ma garanaysaa ciidamadii khilaafada dadkii khilaafada la baayactamay ninkii xataa beesiye waa la dilaya halkaasuu maraya dadkaas baa marka ma ka aamusan tihiin waxaad ka baqaysaan in laydin xiro waxaad ka baqaysaan in laydin dilo wallahi in laydin dilo iyo in laydin xiro wallahi inaanay ceeb ahayn waxaa idin yeeli mayso waxaa idin gaari maayaan bal sharaf iyo gobonnimaad ku helaysaan haddaad radidaan alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar waajibun haddaad radidaan munkarka haddaad radidaan laakiin waa ceeba inaad iska fadhidaan oo ku dhex nooshihiin oo weliba laydin maamulayo oo wixii la doono laydinku samaynayo nadawaad noo qabta laydin oranayo wixii la doono laydinku samaynayo taasaa wallahi billahi nacasimaa waxaan leenahay culimada war hadla oo meesha ka kaca sidaas ayaan ku oranaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana watacaala wixii aan ku hadalayo xaqa ilaahay inuu barakeeyo wixii khalad oo naga dhacana ilaahay naga cafiyo subxaana watacaala sala allahu calaa sayidina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalama